الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب استحباب تأخير السحور wuxuu baabu yahay dibdhiga suxuurta inay mustaxab tahay ayuu baabu yahay can anas bni maliki radia allahu canh can zayd bni haabitin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi tasaxarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam humma qumnaa ila asalaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa ayaan la suxuurannay humma qumnaa ila asalaati kadibna salaaddii ayaan u istaagnay qultu waxaan idhi kam kaana qadra maa baynahumaa qadarka u dhaxeeya intuu la ekaa qaala wuxuu yidhi khamsiina aaya ay qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarkooda ayaa u dhexaysa anas ibni maalik radia allaahu canh xadiidkan wuxuu ka warinayaa can zayd ibni haabit waxaana soo arooray fii bacdi riwaayaat in anas radia allaahu canhu qisada naf ahaantii uu warinayo culammada qaarna waxay ku ximbaareen in anas radia allaahu canhu uu xaadir ahaa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo zayd ay suxuuranayeen laakiin uusan la suxuuran ayaga marka haddii qisada si toosa ah u wariyana goobjoogu ahaa haddii uu can zayd ka wariyana zayd waa ninkii nebiga la suxuurtay calayhi salaatu wasalaam saasaa culimmada qaar ku ximbaareen sida xaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullah waa riwaayatu saxaabiyin can صaxaabiy can anas bni malik can zayd bni haabit radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi tasaxarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam macii ayaan la suxuurannay humma qumnaa ila asalaati kadibna salaadii ayaan u istaagnay qultu waxaan idhi kam kaana qadra maa baynahumaa qadarka u dhaxeeya intuu la ekaa qaala wuxuu yidhi khamsiina aayatan ay qadru khamsiina aaya konton aayadood qadar lagu akriyo ayaa u dhexeeyey kam kaana qadra maa baynahumaa muxuu ula jeedaa qadarkaa u dhexaynaayo waxa loo dhexaynaya sawaamax ah. ma wuxuu ula jeedaa salaada iyo suxuurta mase wuxuu ka wadaa adinka labaad markii la adimayo iyo suxuurta wuxuu ula jeedaa midda labaad oo ah qadarka u dhexeeya suxuurta iyo adinka labaad qadar waxaa u dhexeeya yar oo konton aayadood lagu akhrin karo sidaasaa culimmada qaar ay ku macneeyeen waana sida ugu dhow in xadiidka lagu fasiro waxaa kontonka aayad u dhaxaynayo waa bayna asuxuuri waalaadaani athaani maxaa yeele adinka labaad mar haddii la gaaro awalan waxba la cuni karin oo cunnadu waxay ku joogsanaysaa markii adinka labaad la maqlo ina bilaala yu'adinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuum bilaal habeen buu addimaa buu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam macnaa addinka waaduu addimaa cuna oo caba ilaa uu addimo ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum goormuu addimi jiray addinka labaaduu addimi jiray markuu lu waagu waa dilaacay markaasuu addimi jiray aadaanka ibnu ummi maktuuma cunada looga joogsanayay wakhtiga waana addinka labaad marka nebiga calayh isalaatu wasalaam suxuurta waa dib dhigi jiray ilaa uu ku dhoweeyo adinka labaad waa sunna marka taakhiiru suxuur suxuurta in la dib dhigo waa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu atasaxaru fii ahlii ahelkayga ayaan ku dhexdoodan ku suxuuran jiray wey kadibna degdegaygu wuxuu ahaa an udrika sujuuda inaan salaaddii haleelo maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalama rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maci asujuud halkan waa bimacna salaa wa fii riwaayatin lilbukhaariy aydan tacliiqa hoosay ku qoranta kuntu atasaxaru fii ahli uma takuunu surcatun lii ehelkayga dhexdooda ayaan ku suxuuran jiray kadibna surco iyo degdeg ayaa ii sugnaan jirta buu yidhi aan u degdegayo an udrika salaata alfajri inaan salaada subax haleelo maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam riwaayadan dambe maxay fasiraysaa midda horey fasiraysaa assujuud waxa loola jeedo assujuud waa salaata alfajri kelimadda sajda bimacna rakca waa loo isticmaalaa oo waxaad maqlaysaa fasajada sajdatayni ay farakaca ragcatayni ayadoo loola jeeda bimacnaa salaadna waa lagu idlaaqa salaadda laftirkeeda sujuud lagu idlaaqa marka an udrika sujuuda wuxuu ula jeedaa an udrika salaaw macnaa waxaan u degdegayaa inaan salaaddii la gaaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maciise aan jamaacada ku tukado labadaa xadiid waxay tusinayaan ta'khiiru suxuur inay tahay sunna mustaxabba taa cagsigeeda waxaa sunno ah tacjiilu lfidri afurka in la in la dedejiyo waana noo imaan doontaa inay sunno tahay dadka qaar akhdaadooda waxaa ka mid ah inay suxuurta hor mariyaan oo aan la dibdhigin waa mukhaalafatu sunna qofkii suxuurta sagaal saac oo habeennimo ma waafaqay fadliga ay leedahay ta'khiiru suxuur ma waafaqina waa khilaaf maxaa yeele waa hormariyey marka waxaa sunno ah in suxuurta la dibdhigoo loo oon lagu degdegin ilaa qofka uu is yidhaahdo wakhtiga waa dhow yahay markaa uu suxuurto laakiin min jaanibin aakhar waa in laga digtoonaado in waagu kugu dilaaco adoon weli suxuuran intaad isleedahay sunnadii haleel lama rabo in waagu kugu dilaaco hal dhanka kale ma aha inaad sahlato wakhti aad isleedahay waad ku suxuuran kartaa salaaddii subaxna aysan ku soo haleelayn dibdhigna ah oo sunnadii nebiga aada ku waafaqaysa calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasi inaad suxuurataa sunno ah culummadu waxay sheegeen waxay yidhaahdeen dadka qaar oo waxaa la arkay waxay samaynayaan suxuurtay hormarinayaan suxuurta way hormarinayaan yacnii ma dibdhigaayaan afurkana way dib dhigayaan waa cagsi sharcigu waxaa waa in afurka la dedejiyo suxuurtana la dib dhigo ayaga suxuurtii bay hormarinayaan afurkiina waa dib dhigayaan waxaana u samaynaynaa bay leeyihiin arrinkaasi min baabi alixtiyaad u yeelaynaa min baabi alixtiyaad ayaan u samaynaynaa saq dhexay markaa suxuuranaya oy suxuurtii cunayaan bidcadaasi arrinkaasi ta'khiirkaasi wuxuu dhalay bidco kalou dhalay bidcadaasi waxa waaye waxay samaynayaan adinkii labaad ayay rarayaan waktigiisaa laga rarayaa waagu intuusan dilaacin uluثu saaca saacad uludkeed ayay hormarinayaan adinkii labaad ulusu saaca meeqo daqiiqa waayo oo labaatan daqiiqo labaatan daqiiqo wakhtigii adinkii labaad oo waagu dilaacayay labaatan daqiiqay ka hormarayaan markaas adinkii labaad waxay adimayaan wakhtigiisa labaatan daqiiqo ka hor ayay adimayaan waxay leeyihin markaas ulusu saacadaasi min baab alixtiyaadaan u yeelaynaa oo baabulixtiyaadku waa maxay waxaan ula jeednaa dadkii intii waktiga waagu uu ku dilaaci lahaa ayagoo weli wax cunaya ama wax cabaya qaybo habeenkii ka mid ah oo aan waagu weli dilaacina cunada iyo cabitaanka laga sii jaraya waxaana looga sii jaraya addinka labaad in lagu hormariyo oo hore loo rabo maqribka markii la gaaro taa cagsigeeday sameeyaan waa isla qoladaas markii maqrib la gaaro sunnadu waa max waa tacjiilu liftaar waa afurka in la dedejiyo maxay le waa la adinkii ay daahinayaan ilaa ay adimaan markay xidiguhu soo bixi rabaan oo dhulka dhan uu mugdi noqdo markaasaa adinka la adimayaa maqribka oo ayadana waxay leeyihiin wakhtiga maqribka markii la gaaro ayaan waxaan ka dhacaynaa uluثu saaca ayaa laga dib dibdhacayaa min baab alixtiyaad waayo cibaadada maaragtay si aysan u soo gelin wax burinaayaan saas u yeelaynaa bay yidhaahde ahlucilmiga arrintaasi aad iyo aaday u inkireen labada ficilna waxay yidhahan waa laba ficil oo bidco ah taasina ixtiyaad ma ahe waa munkar waa mukhaalafatu waa mukhaalafatu hadyi nebiy sala allahu calay wasalam waa arrin bidca oo loo bareero lagu dhacay wey sunnada marka waxaa waaye suxuurta in la dibdhigo afurkana la dedejiyo waa hadyigii nebiga sala allahu calayh wasalam baabu kowni siyaami biduluuci اlfajri الsaadiqi wuxuu baabu yahay soomka ahaanshihiisa ou ku ahaanayo biطuluuci اlfajri bacdu waa sababiya ay bisababi طuluuci اlfajri waaga dilaaciddiisa awgii waagii aلsaadiqi saadiqa ahaa asaadiq waxaa laga taxarusayaa alfajr اlkaadib can cadiy bni xaatim radia allahu canh qaala wuxuu yidhi lamaa nasalad markay soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri ilaa uu idin caddaado alkhayط اlabyadu xarigii caddaa min alkhayط اlaswadi midkii madoobaa ilaa uu ka caddaado min alfajri oo ah waaga dilaacidii qaala lahu cadiy bni xaatim cadiy bni xaatim baa wuxuu nabiga ku yidhi yaa rasuula allah innii ajcalu taxta wisaadatii aniga birkintayda hoosteeda waxaan yeelayaa buu yidhi ciqaalayni laba xarig ciqaalan abyada xarig cad wa ciqaalan aswada iyo xarig madow acrifu leyla habeenkii baan waxaan ka garanayaa markaa min annahaari maalinkii habeeniyo maalin aan ku kala garanayaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna wisaadaka birkintaadu la cariidun waa mid ballaaran buu birkintaadu waa birkid ballaaran waa cadi bni xaatim radia allaahu canh markay aayaddan soo degtay si qaldan buu u fahmay xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri wuxuu ka fahmay in xarka laga wado xarig cad iyo xarig madow in laga wado u fahmay markuu aayaddii maqlay ayuu wuxuu soo qaatay xarig madow iyo xarig cad birkintii buu hoos gashtay habeenkii o dhan marka waa iska cunayaaho waa cabayaa in yarba xarkihiiba xarkihiibuu fiirinayaa wuxuu rabaa marka ilaa ay iftiin noqoto oo xarigga cad iyo midka madow la kala arko in cunnadii cabitaankii la wado daliilo wuxuu ka dhigtay markaa labadaa xarig xarig arrintii markuu nebiga u sheegay calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi birkintaadu waa ballaaran tahay cadiyo maxaa loola jeedaa ina wisaadaka la cariid alimaamu alkhaطaabi raximah اllah fii macaalim الsunan wuxuu yidhahda fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku jirta fi tacliiq axaduhumaa yuriidu midkood waxa waaye buu yidhi yuriidu wuxuu doonayaa anna nawmaka yacni ujeeddada nebiga waxa waay anna nawmaka hurdadaada idan haddaba la kasiirun waa badan tahay way wa kanaa bilwisaadi can innowm wuxuuna berkinta uga kinayooday hurdadii ina wisaadaka la cariid bimacnaa waa ina nawmaka la cariid hurdadaada ballaaran way idaa kaana naa'imu haddii qofka hurdaya yatawasaduhu oo birkinta dhiganayo macnaha birkada uu ka dhiganayo aw yakuunu ama waxaa ahaynaysaa araada inuu ula jeedo anna leylaka idan la tawiilun habeenkaagu waa dheeryah idaa kunta laa tumsiku can اlakli washurbi haddii aadan ka afhaysanaynin cunidii iyo cabitaankii xataa yatabayana laka sawaadu اlciqaali min bayaadih ilaa uu kuu caddaado xariga madowgiisa caddaantiisa uu kaaga caddaado habeenkaagu waa badan yah habeenkaagu waa dheerya maxaa yeeley in la gaaro heer labada xarig ay kala caddaadaan waa markuu dhulka dhan iftiimo waay idan habeenkaagu waa dheer yahabuy waalqowlu alaakhar qowlka kale waxaa waaye annahu kanaa bisawaad bilwisaad saasaa sawaaba bisawaad ayuu qaro waa khata madbaciya waay annahu kanaa annahu kanaa bilwisaad waa waa birkintii can ilmowdici aladii yadachu min ra'sihi wa cunuqih wuxuu uga kinaayooday meesha uu dhigay min ra'sihi qoortiisa wa cunuqihi min ra'sihi madaxiisa iyo wa cunuqihi iyo qoortiisa calal wisaadi birkinta meesha uu ka dhigayo idaa naama haddii uu hurdo waalcarabu taquulu carabtu waxay tidhaahdaa fulaanun cariidu lqafaa waa fulaan waa mid jeegadiisu ballaaranta idaa kaanad fiihi habaawa wa gafla haddii ay ku sugan tahay doqonnimo iyo kafla hadday ku sugan tahay wa qaala alqurdubiyu raximahu اllah inamaa cana wuxuu ula jeedaa wallaahu aclam anna wisaadaka birkintaadu in kaana yuqadii khayطayni haddii birkintaadu ay daboolayso laba xarig alladiini labadaasoo araada allaahu alla uu ula jeeday hadalka fahuwa fahuwa asigu idan haddaba cariidun waa birkin ballaaran oo waasicun waasica yacni birkintaadu hadday xarkahaasi wada daboolayso waa birkin ballaaran buuy calaa kulli xaal waxaa loola jeedaa waa inkiridu ah oo nebiga alay slat slam wuxuu leeyahay arrintaasi ma ahan sidaad u mooday cadiy ibni xaatimo waxaa laga hadlaya xarka ma ah laakiin alkhayd alabyad min alkhayd alaswad waxaa loola jeedaa طuluucu اlfajri ayaa loola jeedaa waaga dilaacidiisa wa bacdu اlculamaa waxay yidhaahdeen cadiy ibni xaatim radia allaahu canh wuxuu arrinkan u gara waayey luqada qowmkiisa ayaan ahayn carabta qaar ka mid ah alkhayط اlabyad iyo alkhayط اlaswad mugdiga habeenkii iyo iftiinka waagu markuu dilaaco waa u isticmaalaa waaba luqadoodii qaarkood walidaalika qaarkood horay ka fahmeen ujeeddada aayadda laakiin cadi bni xaatim radia allaahu canh kuma jirin mana ka dhalan qoomka luqadoodu ay ka mid tahay alkhayd in loo isticmaalo mugdiga habeenkii iyo iftiinka waaga maadaama marka luqatu qowmihi aysan ahayn arrintu ishkaal bay ku noqotay qowluhu caza wajalla min alfajri sida nusuusta qaar iyo adilada qaar ku timid waa noo imaan doonaa baab ka dambeeya baabkan si gooniya bay u soo degtay tawdiixan wa bayaanan lilaaya aayadda inta horaa lagu caddaynaya kelimadda min alfajri ina wisaadaka birkintaadu la cariidun waa mid ballaaran innamaa huwa sawaadu leyl waa habeenka madowgiisa waa bayaadu nahaari iyo maalinka caddaankiisa w waa u caddeeyey alkhayd alabyad iyo alkhayd alaswad waxaa loola jeedaa mugdiga habeenka iyo iftiinka maalinka muttafaqun calayh wa can saali bni sacdin radi allahu canhu qaala wuxu uhi lamaa nasalat hadihi alaayatu markay aayaddan soo degtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhayd alaswad qaala wuxuu yidhi fa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada asawma haddii uu soom rabo rabata axaduhum axadkood wuxuu ku xirayo fii rijlayhi labadiisa lugood alkhayط alaswada waalkhayط alabyada xarig cadi xarig madow ayay qaarkood lugaha ku xiranaya falaa yazaalu ka zuuli maayo buu yidhi ya'kulu inuu cunayo wayashrabu uu cabayo xataa yatabayana lahu ilaa ay u caddaato ri'yuhumaa aragtidooda ilaa ay u caddaato ri'yuhumaa waa ru'yatuhumaa sida riwaayat اlbukhaari ku jirta faأnzla allahu bacda dalik allah subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey markaa kadib min alfajri ilaa marka aragtida ay u caddaato ka zuuli maayo inuu cabayo uu cunayo markaasa alla wuxuu soo dejiyey min alfajri markay min alfajri soo degtay facalimuu waxay ogaadeen annamaa yacni bidalika alleyla waannahaar in nebiga calayhi salaatu wasalaam arrin in alla subxaana wa tacaala arrinkaa inuu ula jeedo habeenkii iyo maalinkii sidaasay ku garteen xataadaani marka maxay tusinaysaa haayay tusinaysaa lagu dhammaanayo fakuluu washrabuu cuna oo caba iska soconaysaa cunidii cabitaanku ilaa goormaa la cunayaa oo la cabayaa xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri macnaheedu waxa waaye ilaa waagu dilaaco cuna oo caba laakiin waagu markuu dilaaco cunidii cabid waa in laga joogsado wa idan soomka wuxuu ku ahaanayaa biطuluuci اlfajri saadiq waagu markuu dilaaco soomkii waa waajibay cunidii cabitaanna waa xaaraam haddii soomku mid waajibaya hadduu mid taطawuca ou yahana haddaasna waa sidoo kale oo wakhtigaasuu ka bilaabmaya afhaysashada ou qofka uu ka hayso af haysanaya can الطacaami waالsharaab haddii uu doonayo inuu soomo waagu markuu dilaaca ugu dambaynaysa وعن بن cمر رضي الله عنهma qال wuxuu yihi سمعtu رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquuل إنa بiلاaلا يؤdن بليل فkulوu واشhربوا bilaal wuxuu adimayaa habeen fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa aada maqashaan adaana ibni maktuum ibnu maktuum adinkiisa ilaa aada maqashaan cabdullaahi ibnu umi maktuum ilaa adinkiisa aada maqashaan cuna oo caba xataa tasmacuu adaana ibni maktuum waxay la mid tahay xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ibnu umi maktuum wuxuu adimaya warkuu waagu dilaaco waxaana xadiidkan laga qaadanayaa in lagu soomayo biadaani اlmu'adin mu-adinka adinkiisa waa lagu soomaya waana lagu afuraya maxaa yeele mu-adinku waa mu'taman waxaa lagu aaminay adinka wuxuuna adimayaa markuu waagu dilaaco salaada subax maqribkana wuxuu addimayaa markay qoraxdu dhacdo markay qoraxdu dhacdona habeenaa la gelayaa markii adinka salaada subax la addimana maalinkii baa la gelayaa laga bilaabo min duluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi waa waqtu sowm soomka waqtigiisu waagu markuu dilaaco ka bilaabmaya ilaa ay qoraxdu ka dhacdo alfajru saadiq waagu markuu dilaaco waagu waa labo mid waxaa la yidhahdaa alfajru اlkaadib midna waxaa waaye alfajru الsaadiq alfajru اlkaadib wuxuu ka imaanayaa min asharqi ila algarbi ayuu usoo dheeraanaya jihadan barigu ka soo baxaya waa jihada qoraxdu ay ka soo baxdo laakiin waa dheeraanaya xaggan saruu soo aadaya jihadan galbeedku usoo dheeraanaya ku faafi maayo jihadaasi midka sidaa usoo dheeraanaya waxaa la yidhahdaa alfajru اlkaadib ama alfajru saadiq kaasi waxa waaye min ashimaal ila aljunuub dhanka waqooyi ayuu ka tegayaa ilaa dhanka koofureeduu ku faafaya macnaha jihaduu ku faafaya mid marka koruu usoo baxaya midna jihaduu ku faafaya labaduu iskuma eg shaqana iskuma lahan waxyaabay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a alfajru saadiq saan soo sheegna waa dhuubanya waa dheerya kor usoo baxaya alfajru lkaadibna waa ballaaranyoo jihadu ku faafaya alfajru saadiq jihadu ku faafaya waxay kaloo ku kala duwan yihiin alfajru lkaadib waa baaba'aya oo mugdi baa ka dambaynaya ma sii jiraayo laakiin alfajru saadiq yasdaadu shay-an fa shay-an marba marka dambeeya waa sii ziyaadayaa iftiinka waa soo kordhayaa ma nuqsaamayo ilaa dhulka dhan wada iftiin noqda marka dambe waxyaabay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay wayna kala yaqaanaan dadku muadinkana waa muadiniintuna waa kala garanaya alfajru lkaadib marka asiga wax xukuna ma laha wax ictibaara ma laha cuno iyo cabitaan midna looga joogsan maayo laakiin markii la gaaro alfajru saadiq waa marka muadinka labaad muadinku addimaayo waxaa laga joogsanaya can الطacaami والsharaab xatىa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajr ثuma atimu siyaama ila alleyl kadibna soomka dhammaystira ila alleyli ilaa habeenkii laga gaaro habeenkana goormuu ku bilaamayaa muxuu ku bilaabmayaa waa biquruubi shamsi markay qoraxdu dhacdo habeen waa la gala mar hadday qoraxdu dhacdo waqtigu waa habeen ilaa marka habeenka laga gaarayo waa la soomanaanaya mutafaqu calayhi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin